mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalimo talaadaha taariikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo bisha janaa sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid noqon doona wadamada ku bahoobay ururka jaamacadda carabta oo biri kulan deg dega ah ka yeelanaya damaca etoobiya ee badda soomaaliya dowladda etoobiya waa dowladda jabuuti oo sheegtay in ciidamo kale oo horle ay u soo dirtay soomaaliya xuutiyiinta yemen oo gantaalo la dhacay markab xamuula uu maraykanku leeyahay qodobada kale waxaa ka mid noqon doona xamaas oo soo bandhigtay muwaadiniin israa'iiliyiina oo ku dhintay duqeymaha yuhuudda ee khaza yukrain oo sheegtay inay soo riday diyaarada dagaal uu leeyahay ruushka iyo donald trump oo guul ka gaaray doorashooyinka hordhaca ah ee isreeraabka xisbiga jamhuuriga qodobadaas wixii kale nugu soo korra xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysta doontaan cabdulaahi maxamed cali ee soo saar halkan idinkala socodsiinaya shariif cabdullahi maxamed ayaa farsameynaya markii lay ogaal dhogtana xaqa dhawri ogiya sluubtay wacana edabtaydu samaaya ixtiraam badniya cadamaa sharaftiisana waqoon saliha nabad joogtana xaqa dhowri ogiya asluubtay wacana edabtaydu samaa ixtiraam badniya cadamaa sharaftiisana u aqoonsanyaa garyaqaaniya takiigaishana

xanihiya argaweyne cadhooday adkaysigii bihiya cadowgaanu ismaagnana anku abkaar ogya ayaantay dir joogtana alla aarsanyaa baaxliya arbaweyne adhooday adkaysigiidiya cadowgaanu ismaagnana ku abkaar ogya adhaxda goynogya awdayda dagaalko xeeladay ebyana dhexda ku dhaafnaysa suxiddaa furta ee barnaamijka ogaal aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraashxaraashxaraashii xoolo jaban xaraashwar inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damacaa nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba naga diyaar dhaliin shaqaysa waatan markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan gudagelaynaa dowladda jabuuti ayaa sheegtay inay soomaaliya usoo dirtay ciidamo hor leh kuwaas oo ku biiraya kuwa nabad ilaalinta ay horey ugu sugnaa soomaaliya ujeedka ciidamada ayay dowladda jabuuti ku sheegtay sidii ay walaalahood soomaaliya uga caawin lahaayeen sidii ay uga adkaan lahaayeen cadowgooda gaar ahaana dagaalka lagula jiro al-shabaab waxayna sheegeen inta badan ay ka qayb qaadan doonaan nabad kusoo dabaalida soomaaliya gaashaanle sare cabdiraxmaan cali kaahin oo ah taliyaha guud ee ciidamada wadankaasi jabuuti ayaa waxa uu la dardaarmay ciidamadaasi ka hor intaana soomaaliya loo soo dirin waxaana uu yidhi ciidanka halkan jooga oo dufcaddii koob iyo tobnaad oo gurmad u taga dalkaas soomaaliya gurmudka caalamku ka dhexeeya sharaf weyn bay noo tahay innaga inaan u gurmanno walaalaheenna dhibaatadu qabsataan u gurmanno soomaaliya gobernamadoonka hawl badan soo qabatay jabuuti wax badan oo badan oo badan bay soo qabatay wixii ilaahay waan ku xeroono waan ka soo baxno xor baa ilahay naga dhawo calamkaa baan qaadanay oo taaganay calankoogina xaggoogii buu yaallaa soomaaliya gurmadkii ay noo gashay jabuuti u gashay si ay u xorowdo waxaan ku abaar gudnay inaan dhiiggeenna u shubno inaku inaan dhiiggeenna u shubno oon u daadinno iyaku hadal iyo hedel iyo adduunyayna geliyeen si aan u xerowno laakiin inagu waxaan ugu bedelnay inaan dhiig u shidno xaggaan ku dhimanno iyagaya wax alla wixii gurmad laynooga baahda saasaan u galaynaa waddankeennana waan ku bara adkaanaynaa waddankeennana waan ku bara adkaanaynaa markaan dawladdeenna ku faanayno markaan shacbigeenna ku faanayno markaan dalkeenna ku faanayno waxaabaan meer ku gaadhi karaynaa waari mayse waraa hadha kelmaddaa qaata waari mayse hadho waxa koos jira war fiicanaa kaa hadho waxaan laadahay ofiseega shabda batagaan la hadlaya garaadyagaan la hadlaya cid kastaan la hadlaya gabdhahaan la hadlaya taarikh usoo taarikkagan baad baharka laakiin intii tagtay hore way soo noqdeen intan maanta tagaysay dardaarankaan idiin sheegayo tiinana ku biirsada raganimo muujiya sharaf muujiya diin ahaan muujiya dal ahaan muujiya dowladda muujiya waxaa tiin muujiya waxaad ood kaga soo baxi jireen harka laydniga arko maanta soomaaliya waa tara kacaysa ha loo duceeyo ilaah tara kiciyo innagana waxaa rajana guul iyo sharaf waa inii ducayne guul iyo sharafa taga taliyaha ciidamada jabuuti ayuu kaasi ahaa oo la dardaarmayay ciidamo kale oo hor leh oo ay dowladda jabuuti ay usoo dirtay soomaaliya si ay qeyb uga noqdaan eh, dagaalka lagula jiro al-shabaab dalkan nabad loogu soo dabaalo haddaba jabuuti tallaabadan ay qaaday oo ah in ay kordhisay ciidamadeeda soomaaliya waxay ku soo aadeysaa xilli dowladda soomaaliya ay ku jirto dagaal ay doonayso in guud ahaanba dalka ay uga saarto dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale waxaa jirta in ay soo kordhayso xiisada eh, soomaaliya kala dhexeysa etoobiya oo damac uga jiro in ay la wareegto qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya kadib markii heshiis is afgarada ay la gaartay maamulka somalilan oo ah qayb ka mid ah dhulka soomaaliya haddaba arrimahan oo idil sidee isku saameynayaan dowladda jabuutina door intee laeg ka qaadan kartaa sida ay soomaaliya cageeda ugu istaagi lahayd wariyaheena cabdulaahi bootaan xidig ayaa wuxuu wax ka weydiiyey cali maxamuud cadow oo arrimaha ciidamada iyo guud ahaanba siyaasadda ka faalooda horta um, jabuuti waa horta dad dadka oo walaal saxa oo soomaaliya oo haddana madax banaan oo sufred wadan madax banaan wadanka keliyahoo soomaaliya ka mataaneeyey oo ka dhashtay waaye howlgal ama u som ama admis waxaarta dheh waa mandate iyo xilli howlgaleed waaye laakiin xilli walaaltinimo ay ku dhammaataah ma jirto oo jabuuti shalay bay walaal aheedayo labada kun calool nibraad ka soo celisada xasuusatiin in calanka soomaaliya oo aanba soomaaliya meel ka mid ah aan surnayn ay dowladii t a g da ama cabdiqaasim ay soo asaastay ka qayb gelisay weliba shirkii kunka sana mar dhacay millenniumka yihahda cabdiqaasim madaxweyne soomaaliya oo wuxuu ka yaabeen caalamka ay noqotay haddoo haddana waxa kaliya waxa kaliya ka quseeya ma ahan amison oo keliya kama dhexayso soomaaliya iyo jabuuti waxaa ka dhexaysa waxay tahay oo si saxa uga dhexayso eritriana kala dhexayso yemenna kala dhexayso soomaaliya badda cas waxayna kala dhexayn oo keliya waxay tahay ethoobiya ethoobiya badda cas kuma laha xaduud laakiin dadka badda cas xadda xadka kule ilaa iyo masar bay gaarayaan baabul miqdaad wixii ka hoos kaso ka sokeeyeen waxay noqonaysaa ethoobiya iyo ethoobiya maaha waxay noqonaysaa eritrea jabuuti iyo soomaaliya markaan soomaaliya kuleeha waxaan ka hadlayaa soomaaliya mm-hmm. kun yaan ka hadlayaa maaha soomaaliya hadda dhalatay waxaan ka hadlayo hadday aydu software ay haysato waa dhihi lahaa markaas afar wadan mhm. ina dhankaas boosaaso iyo nin haleed soomaaliya dhankaa nin haleed magac kale hadday baxsadaan oo ayna baxsan dhulka soomaaliya saas madax banaani rabo magac baxsan lahayn ayaga laftooda waa soomaali oo waa waalahe marka waa waa soomaaliya dhulka soomaaliya marka yidhaahdo iyo dhulka jabuuti marka yidhaahdo iyo eritrea oo baddaas wax kale intaaba inay saxsasadaan bakti heshiis eh inay baddaas wada waardiyeystaan oo yemen ay la saxiixato oo ilaa iyo jasiirada qutra iyo danaha soomaalida iyo yemen ka dhexayso marka marka soomaali lagu yidhahdana soomaali in badan degan tahay waxay degan tahay deg meesha lahada mahtawa boqol lixdan iyo sideed kun oo soomaaliyaha ku nool oo eritrean eh, ah jabuuti malaayiina ku nool soomaaliya intaas hadan iyo waxba dad badana ah uga nool marka waa danaha soomaaliya way u joogi kartaa waa qasab marka ugu horeysaba way ka bixisay oo afhayeenka madaxweynaha uu ka hadlay twitterka uu soo dhigay oo maaragtay inuu maaragtay badda cas ethoobiya aynan u ogolaa doonin wuu soo dhigay laakiin diplomat convoy waxa la yihahdaa ala rabaa soomaalida in cambaign diblomaatiga ay samayso sida madaxweynaheennaba uu yidhaahday xilligan soomaaliya diblomaasiyadda iyo sufraydka ay haysato way ka awood badan tahay xilliyadii hore mhm. taas macnaheeda waxay ahaa laheyd isla markaasi waxaa la rabay in adigana loobi amaba eh, cambainka dhan ah eh, ou jabuuti tago yemen maxaa layihahdaa loo diro campo eh, wasiir arrimo dibad loo diro oo eritrea ou tago sida abi axmed u urordi jiro kale danaha leeyahay marka madaxweynihii inuu baarlamaan keliya isu keeno istaadii kooni habra ku xiro meesha kaqeeqee la yidhaahdo waxa waa uu muujin keliya seeda kale mudaaharaad iyo cambaareyn iyo daas reaction lama yihahdo falcelin lama yihahdo falcelinta dhabtaa waxay tahay inaad falcelin diblomaasiyad aad samayso oo aad jaamacada carabta toos u khalar aad aado dana kale oo meeshaani ethobia waxaa la yidhahdaa berbera waa meeshay ka weerar laheyd kacbada marka waxaa la yidhahdaaba waa macnaha carab oo dhan aad fahamsiido oo aad fahamsiido dadki kale danihii iyo nabadii ku jirta badda cas dad yawga muslimka ee necban dadka aan muslimka ahayn ee badda cas maarata kusoo ceriiriyayo iyo in la sheego laga hortago la liis waxa layihahda waa kire ma ahan waxaan waa liis oo heewareerin wax lagu qaatay waa soo yaryaraynayso inta aad muddada aad yararaynaysana waa ka bedelan tahay oo waxaa doontaad ka samayn kartaa markii naabaad ay naqatane oo madax oo ay naqato saldhig military ay naqatane sida waddan madax banaan buuram oo raacayso wajaal raacayso ilaa obar wax badana macnaha jidadkii aad oo waa macnaha dhul dhan maaha mitraad yar oo xeeb ku aadan maaha waa gobolo dhan oo sida owdal iyo waxbaxay jabuuti waxa ka khuseeya oo eebana waxay tahay mar walba way khusiisay shalay markay booram guryaha gadaysa maadaa kula taliyay iyo gabiley iyo usoo xagaabaxaan meesha dadgan weligooda jabuuti jabuuti eed kuwa ciidankaani maxaa la amison meesha ay ka joogaan burti iyo beledweyn mm. waa dadka keliya boqolaal kun oo doolar aruuriyo baahaha mushaarkooda ka jaxa burundiga kuma aruuriyaan rugandabaal kuma aruuriyaan ugandes kuma aruuriyaan ethoobiaankana kuma aruuriyaan waaba cadowgaaga laakiin jabuuti way aruurisaa markaasay danaha meelaha ay joogtay wax uga qaban jirtay marka mandatekeeda mid ku eg ma ahan admis iyo amison waa mandate xatal mawda oo walaalnima marka way ka bedelan taha wadamada kale horta meeshaan hadhow markay nimankani degaan meesha waxay noqonayaan eh, sida hadda laleeyahay israel inay difaacdo xaqay u leedahay mhm. hadiiba ay degaan meesha saylac ay degaan in la yidhaahdo ethoopia inay saylac difaacdo liis konton sanaa ay ku jirtaa dan bay uleedahay xataa somalilan marka toban kilomitrka xagga laga celiyo badi mhm. ama berbere laga celiyo ama silac laga celiyo dadka xagaabaxayo jabuutiga la celiyo aniga jabuuti wax loo geysto xaduuda jabuuti ku taala maxaa layihahdaa oo maaragtay ciidamada xadka oo somalilan eh, eh, maamulka somalilan xataa waxaa meesha ku hayo ka bixiyo jabuutia wixi ay ayada marka inay waahoo uhiliso jabuuti inay u hiiliso waalahood reer ifaaq u hiiliso mm. oo samaroonta ay la dhalatay la degan u hiiliso mm. oy badeeda ayada u hiiliso mm. oy badda cascadadu ka xeshato way leedahay waa sax waa sokeeyanimada teeda kale teeda kale waxawaaye islaam u nahnay dadka unsur akaaka daaliman oo mazluuma waa halkaa markii uu qaldan yahay ama dulmigooda iyo mark marka la dulminay ka qabo manaha marka manaha haduu qalad ku jiro walkaa ina gacantiisa qabataa leedahay mhm. ninka doonaya marka inuu booramajid dhex marsiiyo mhm. oo maaragtay e, e, dhexdejiyo dadkii mhm. ilan dekad keliya ku ekaan mayse meesha ay laba milyan e, afar milyan oo qof ay degnaayeen in todoba milyan soo dejin doono ciidana oo ay dadki ka tira badanayaan settlementiya ka samaysanayaan way ku dhalanayaan soomaaliya noqonayaan dhibaato waxyaabo tira badanay ka hortegaysaa marka waa waalnimo eria danna ay ugu jirto waliba heer hargeysana danaa ugu jirto oo daanta galbeed ay naqanayaan haddii lagu sii daayo kaasi wuxuu ahaa falanqeeye cali maxamuud cadow u waramayey waryaheena cabdulaahi bootaan xidig kooxda xuutiyiinta yemenna waxaa la sheegay inay weerar ku qaadeen mid ka mid a ah maraakiibta xamuulka ee laga leeyahay wadanka mareykanka kooxda xuutiyiinta ee taageerada ka hela iiraan ayaa xaqiijiyay dhankooda inay gantaal nooca balaastikada ku weerareen markab xamuula oo laga leeyahay wadanka mareykanka markabkaas oo la yiraahdo eh, gibraltar eagal ayaa la weeraray xilli uu marayay gacanka cadmeed taliska milatariga mareykanka ayaana sheegay inaysan jirin waxyeelo soo gaartay markabkaasi la weeraray shirkada ee shirkadda maraakiibta ee eagle bark shipping ayaa sheegtay in markabka uu siday badeecooyin bir ah waxa uuna ku dhowaad boqol iyo lixdan kilomitir ka baxsanaa xeebaha gacanka cadmeed markii la duqeynayay xuutiyiinta ay iiraan taageerto ayaana tan iyo bishii november waxa ay weeraro ku qaadayeen maraakiibta adeegsada biyaha badda cas iyagoo taageero u muujinaya dadka reer falastiin iyo kooxda iska caabinta ee xamaas ee magaalada khaza dagaalka kula jirta kooxda eh, gumeysiga ee yuhuudda waxaana jirta in kooxda xuutiyiinta ay sidoo kale dhowaantan ay sheegeen in ay sare u qaadi doonaan weerarada ay ka geysanayaan badda cas kadib markii mareykanka iyo u k ay si toos u duqeeyeen xarumo ay xuutiyiinta ay ku leeyihiin gudaha yemen waxaana arrintaasi ay keentay in xiisada gobolka taagan ay sii korortay iyadoona la filayo in ama ah, laga cabsi qabo weeraradan oo sii kordhayn guud ahaanba eh, ama gebi ahaanba ay joojiyaan adeegsiga biyaha badda cas iyo marinka muhiimka ah ee baabmandab oo u ah eh, marin muhiim ah dhammaanba maraakiibta caalamka iskaga kala goosha ururka jaamacadda carabta ayaa la filayaa eh, in uu qabto kulan deg deg ah kaas oo looga hadlayo damaca itoobiya ay ku dooneyso badda soomaaliya kulankan ayaa qorshuhu waxa uu yahay in maalinta beri ah eh, uu dhaco iyadoona loo qaban doono qaab eh, fogaan araga ah, kaas oo looga hadlayo khilaafka u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo itoobiya kadib heshiiskiisa afgaradka ahaa ee adis aba ku dhex maray somalilan iyo itoobiya oo itoobiya ay ku dooneyso in ay ku hesho qeyb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya waxaana jirta in ku-xigeenka xogayaha guud ee jaamacadda carabta hozam zagi uu sheegay in ururku uu shirkaasi qaban doono toddobiiy tobanka bisha janaayo oo maalinta beri ah ku beegan waxaa sidaasi ku warantay wakaaladda wararka ee dalka masar ee meena loo soo gaabiyo siki waxa uu sheegay in shirka diirada lagu saari doono cawaaqibka ka dhalan kara heshiiska sharci-darrada ah ee dhex maray somalilan iyo etoobiya waxa uu sidoo kale uu sheegay in morocco ay shir guddoomin doonto shirkaasi isagoo intaa ku daray in go-aanka qabsoomidda shirka uu ka yimid eh, ama uu yimid kadib codsi ka yimid dhanka iyo soomaaliya oo ay taageereen ilaa iyo labayo toban dalow carbeed waxa uu sidoo kale xoojiyey taageerada uu ururku horey ugu muujiyey dowladda federaalk ee soomaaliya kadib heshiiskiisa afgaradka ahaa ee somalilan iyo etoobiya dhex maray haddaba arrintani ma keeni kartaa in ay tagto in dagaal milatari uu dhaco oo ay etoobiya inta doonto ama ay damacdo in qaab xooga ay kula wareegto dhulkaasi qaabka sharci darada ah ay somalilan kala heshiisay in arrintaasi ugu dambeyn ay gacanka hadal amaba dagaal toos ay isku bedesho iyadoo masar ay soomaaliya taageero xoogan ay u muujinayso maadaama horey ugu soo hongooday in itoobiya ay kala hadasho arinta biyo xireenka webiga niil haatanna soomaaliya ayay taageero u muujinaysaa iyadoona masar sidoo kale la sheegayo in ay ka faa-iideysanayso fursadani oo itoobiya ay doonayso inay kula dagaalanto haddaba arrimahaas oo idil waxaa ka waramaya oo falanqeynaya suurtagalnimadeeda iyo sida uu xaal ku dambeyn karo jenaraal cabdifataax jaamac caamir oo aqoon xoogan u leh dhanka arrimaha militariga waxa aan u arkaa arintan inay tahay horta arrin eh, eh, istraatiijiyada regionka eh, taabanaysa oo mantiqadan la yidhaahdo muxuu ah khaliij cadan ama baxr al axmar bilowga meesha laga galo inay tahay arrin eh, istraatiiji oo waddamo badan arrintaasi ay saameyn ku yeelan doonto badda cas eh, sidaanu ognahay sagaal dowladood <clears throat> ayaa ku xeeran oo dalka soomaaliya uu ka mid yahay waxa uu leeyahay badda cas waxay leedahay muxuu ahaa waqooyiga iyo koonfurta inagu waxaynu naallaa sida muxuu ahaa mahabka ka muuqata nu ognahay koonfurta ayaanu naallaa meesha laga galo baabilmandabka waxaynu jirnaa boqol iyo labaatan kilomitr qiyaasta laakiin dalalka dhaca meeshaas waxa weeyaan waa dalalka yemen oo jasiiradda la yidhaahdo maynuun iyo xeebta jabuuti inta udhexayso labaatan kilomitr ah halkaas horta waxa weeyaan waa meesha ah halbowlaha adduunka hadda waktigan la joogo dhaqaal ahaan maxaa yeelay boqolkiiba soddon ganacsiga adduunku halkaas ayuu maraa waxaa uu helin jiray oo ahaa kanaalka la yidhaahdo banama oo hadda biyihiisi hoos ay u dhaceen marinkiisiina uu yaraaday marka ahmiyaddii badda hadda ka shanqarisay waxay leedahay xilliga hadda la marayo ahmiyad aad iyo aad u weyn oo adduunka ah oo laga yaabo in waxaas ay horinayaanba sida muuqata dalal kale oo dhaqaalo kale ka ka muxuu ahaa ka sameeya oo xoog leh oo quwado waaweyna oo waxa waxaa muuqata in waqooyiga uu dagaal ka socdo marinka khaza oo odoros uu jiro in kanaal kale oo bedel u ah kanaal suways laga garab sameeyo khaliij caqaba marka <clears throat> waxa weeye suuragal way tahay dagaal military inuu meeshaas uu ka dhaco laakiin su-aashu waxay tahay ma soomaaliya iyo etoobiya ayaa iskood isu maagay oo muxuu ahaa damacu waa etoobiya oo doonaysa inay halkaa qabsato mise arrintu way ka mug weyn tahay intaas waxaa muuqata in arrintu ay eh, sida aniga igu muuqato inay tahay arrin ka mug weyn etoobiya Eh, inay meeshaa qabsato oo weliba qaybta soomaaliya inay kagala shirkowdo oy ku noqoto dalkii eh, tobnaad ee badda soo gala iyadoo xisaabta dhulka soomaaliyeed ku xisaabtamaysa inay qabsato taas waxaa waxaa waxa eh, waxaa diidaya inaan etoobiya saarno inay iyadu leedahay falgalka oo uu yahay mid ka fog etoobiya maanta xaaladeeda ayaan qiyaasayna xaaladeedu aad bay u hooseysaa xagga dhaqaalaha oo muxuu aha dhaqaale xuma haysa waqooyiga tigre dagaaladii ka socday hadda wuxuu isu bedelay isagoo nabad fiican laga gaarin abaar ba-an baa ka taagan gobolka amxaarada isaguna dagaal baa ay ku jiraan oromada oola qolada la yidhahdo dagaal bay ku jiraan etoobiya marka maanta tabar ay ku qabsato iyo hami ay ku soo qabsato haddii ay fikirayaan ma aha meesha kama muuqato hase ahaatee istraatiijiyada kale aan sheegay ee aan hormarsaday ayaa laga yaabaa inay tahay midda gadaal ka riixaysa oo ku khasbaysa in wax ayna xamili karin inay madaxa ku qaataan way dhici kartaa marka dagaal inuu halkaa military uu ka dhaco haddee soomaaliduna baruuryo gacmaha kuma haysato soddonkaa sane soo dhaafnay soomaalidu inkastoo hadda ciidan istraatiijika oo muxuu ahaa fuliya oo badda iyo berrigaba uusan halkaa ka joogin waxaa haddana dadka soomaaliyeed soddonkii sane aan soo dhaafnay dadka aada bay ugu tababarteen dhexdooda dagaaladii ka socday ha ahaato maanta ma jiro hal naaskeed nin gaala ama wiil gaala oo aan muxuu ahaa isticmaali karin noocyada hubka kala duwan inagu waa idhaahna macawisnay laakiinse waxa weeyaan marka la isku daro muxuu ahaa qofka soomaaliga ah samayskiisa dagaal waxaan u malaynayaa mid dagaalkaasi aanay etoobiya ka mahadin doonin ayayna noqon kartaa laba daloo darisa inagoo ah ayaa haddana waxaa dhici kartaa in fidnadaasi istraatiijiye ummado kaloo kale inay madax isku geliso ah dagaal waa dhici karaa waxa weeyaan eh, dalka soomaaliya sidii dagaaladu ay eh, muxuu aha burburka ugu dhacay eh, ciidamada soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwo maaragtay la loo ururinaya inay asaaskii ciidanka soomaaliyeed cusub u noqdo ehm, laakiin dagaal dagaallo ma garanaysaa nimankan la yidhaahdo kooxahan dagaalka waddanka gudihiis ka wada ayaa dagaalkii xooggiisii uu galay ehm, ehm, ma ma ma ma ma odran karno ma garanaysaa eh, soomaaliya ma difaacan kartaa mise ma difaacan karto su-aashu ma aha eh, soomaali eh, way ku khasban tahay inay dalkeeda difaacdo oo ay muxuu ahaa muxuu ahaa ethoobiya xuduud dheer baynu leenahay ethoobiya soomaaliya ay la leedahay xuduuddaasi waa kun iyo lix boqol oo kilomitr weeye marka laga soo bilaabo doolow laga soo bilaabo ee la keeno halka xuduudda jabuuti iyo soomaaliya iyo etoobiya ku kulmaan waa kun iyo lix boqol oo kilomitr haddee dagaal walaalma ma laha haddii dagaalku uu meel muxuu ahaa ka ka fududaado meelo fara badan oo dee intaasoo dhul ah ayaanu muxuu ahaa yaanu ka wadaagnaa soomaaliya laga wadaagaa iyo etoobiya dadka soomaaliyeed gudaha way ku jiraan oo muxuu ahaa etoobiya ummad soomaaliyeed oo yaa ka mid ah muxuu ahaa waxyaaba fara badan oo dagaalka lagu geli karay ayaa jirta dhaqaalaa jira waxaa jira muxuu ahaa mid hubeed baa jira mid nafeed baa jira marka dagaal yaryaraysi ma laha dagaal waa waa suuragal in la galo soomaaliya inay difaacato way ku khasban tahay dalkeeda masar iyo turkigu taariikh dheer bay ku leeyihiin xeebta soomaaliyeed gaar gaar ahaan dhulka hadda laga hadlahayo ee ah gubanta waqooyiga soomaaliyeed dhulka soomaaliyeed sidaan ka warhayno waa guban iyo buuraley iyo muxuu ahaa dhul bannaan iyo dhulka webiyada weeyaan geyiga soomaaliyeed oo dhan oo aad iyo aad u baaxad weyn geyiga soomaalidu ay degto oo dhan oo qiyaastii uu yahay eh, hal milyan iyo boqol kun oo oo square weeyaan waa isirka soomaaliyed intuu dego masaarida iyo iyo iyo iyo turkigu taariikh qarnigii shan iyo tobnaad qarnigii lix iyo tobnaad ka soo bilaabatay ayay ku lahayd dhulkaas gaar ahaan gubanta hadda aan ka hadlayna ee muxuu ahaa xeebaha badda cadmeed ku teedsan haddaan kala qaadno oo aan u qaado muxuu ahaa maalan soo qaato muxuu ahaa masaarida oo kale haddaan soo qaato masaarida oo kale masar waxaynu ka warhaynaa webigii abai la yidhaahdo webiga nile muxuu ahaa masar yaan la buuxinin iyo hal la buuxiyo laisku hayay webigaasi waa dhammaystirm eh, tog eh, muxuu ahaa eh, kanaalka muxuu ahaa tagkaas ama biyo xidheenkaasi waa dhammaystirmay macnihiisuna wuxuu noqonayaa oo masar culays ku noqonaya in webiga nail biyihiisu ay hoos u dhacaan dadka masaarida oo boqol iyo soddon milyan muxuu ahaa kor u dhaafay wax ay ku nool yihiin waa laba dakhli weeyaan dakhliga ka soo gala kanaal sways iyo webiga nile wax ay ka beertaan marka ummadda intaa la eg haddii webigiina laga xidhay oo biyihii laga xidhay oo laga cunaqabateeyey kanaalkiina uu qorshaha hadda socda ee istraatiijiyada ee la odorosahayo ee dad badani ay ka hadlaan uu yahay in ay quwadaha adduunku hadda ay doonayaan inay eh, muxuu ahaa leexi ka leexiyaan muxuu ahaa qanaal sways marin ahaantiisii oo loo leexiyo eh, khaliij caqaba marinka caqaba la yidhaahdo oo ay doonayaan sidii la sheegay in la mariyo muxuu ahaa ghaza dagaalka waxa uga dhacaya khazana ay tahay sabab ka mid a sababahaas haddii masar wax u yaalla maba jiraba waxa weeyaan markaa strategically way ku khasban tahay inay difaacato eh, badda cas marinkeeda oo kanaal suways muxuu ahaa nolosheeda uu ku xidhan yahay webigii xagga kaga xidhan marka waxaad moodaa in masar iyo soomaaliya ay yeelan doonaan cadow mushtarak inay yeelanayaan meesha way ka muuqataa dowladda turkiguna dee waa dowladda ugu weyn dalalka muslimi muslimiinta weeyaan taariikh bay ku leedahay xeebta soomaaliyeed sadaaqad weyn iyo muxuu ahaa waxtar weyn oo ciidan baa ka dhexeeya dowladda soomaalidu xaq bay u leedahay inay la gasho heshiis difaac ay la gasho sharciga adduunka ay u banaynaya halka aanay gobol ka mid a soomaaliya aanay sharci u banaynaynin in uu yeesho la yeesho heshiis muxuu ahaa military dal kale oo weliba daris la ah dalkaas jenaraal abdiftaax jaamac caamir ayuu kaasi ahaa oo ka warramayey halka ay ku dambeyn karto xiisada soomaaliya iyo etoobiya kadib heshiiskii safgaradka ah ay somalilan ee etoobiya ay la gaartay waxaana sidaad maqlayseenba uu sheegayay in dowladda masar xitaa ay macquul tahay in dagaalka ay si toosa ugu soo biirto maadaama dhankeeda xiisad adag ay kala dhexeyso adis ababa turkigana waxa uu duqeymo uu ka fuliyey qeybo ka mid ah waqooyiga wadamada ciraaq iyo syriya milatariga turkiga ayaa geystay eh, duqeymo dhowr ah kuwaas oo ku bartilmameysanayo xubnaha ama dagaalamayaasha kooxda kurdiyiinta waxaana duqeymahaasi ay si gaara ah uga dhaceen waqooyiga wadamada ciraaq iyo siiriya xalay ilaa iyo saddex iyo labaatan bartilmaameed oo ay leeyihiin kooxahaasi kurdiyiinta ayaa la bartilmaameysaday ayaa lagu yidhi war kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda turkiga howlgalladu waxa ay yihiin kuwa sii ballaaranaya waxaana ujeedku ahaa in la sugo xuduudda koonfureed waxaana arintani ay sidoo kale ay kusoo beegmaysaa xilli ay sare usii kaceyso xiisada gobolka ka taagan gaar ahaana midda magaalada khaza waxaa jirta in jimcihii ay dhacday ama isku dhac uu u dhex maray ciidamada turkiga iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan kooxda kurdiyiinta inay ku dhinteen ilaa iyo sagaal askari oo turki ah waxaana jirta in eh, mas-uuliyadda weerarkaasi ama isku dhacaasi ay dusha laga saaray kooxda biiki ka yila oo taageerta kooxda kurdiyiinta waxaana si gaara ah ay arrintaasi uga dhacday waqooyiga wadanka ciraaq ankara waxa ay sheegtay in arrintaasi ay uga jawaabtay in duqeymo dhanka cirka ah ay ka geysato qeybo ka mid ah wadanka siiriya iyo sidoo kale ciraaq ee eh, magaalooyin ku yaala oo ay kooxahani ku xoogan yihiin waxaana weeraradii ugu dambeeyey la sheegay in ay dhaceen isniintii saacaddu marka ay ku beegneed afarta eh, habeenimo ama afar saac habeenimo si gaara magaalada eh, waa gobolada metana gaara hagruug iyo sidoo kale qandil ayay uga dhaceen kuwaas oo ku yaala waqooyiga wadanka ciraaq sidoo kale magaalada irbil iyo magaalooyin kale oo ku yaala waqooyiga syriya ayay iyagana bartilmaameysadeen ciidamada turkiga oo fulinaya weeraro ay uga soo horjeedaan ama ay ku bartilmaameysanayaan dagaalamayaasha ka tirsan kooxda kurdiyiinta ilaa ay labaatan bartilmaameed ayayna sheegeen in ay burburiyeen ciidamada ee turkigu waxaa sidoo kale ay sheegeen in meelaha ay burburiyeen ay ku jireen dhulal ama godad dhulka hoostiisa ku yaala iyo sidoo kale guryo ay ku keedsan jireen hubka kooxda ee kurdiyiinta sida lagu sheegay war lasoo dhigay barta ex ee social mediaha ama baraha bulshada dagaalyanin badan oo ka tirsan kooxda eh, kurdiyiinta ayaa sameeya weeraro gaadmo ah kuwaas oo ay la bartilmeysanayaan ciidamada turkiga waxaana jirta in khasaaro xoogan ay weeraradaasi ay ka dhasheen inkastoo turkiga naftarkiisa uu mararka qaar u geysto kooxdani eh, weeraro khasaaro badan dhaliya sida haatanba dowladdu ay sheegeysana waxaay waxa ay ku waramayaan in ay sii kordhin doonaan duqeymaha ay ku bartilmeysanayaan

kulanti wacan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalyaanta afar labaatanka saaca qormooyinkii sheegooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigu cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed nur waayaha ister waxaynu ku bilaabeynaa hadalyaynta afar labaatanka saaca ee aadka loo eegno tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir maanta ayaa ballanta waxay ahayd in la ciyaaro oo maamulka gobolka banaadir waliba ciyaartooyda maamulka jubbaland ay ciyaaraan laakiin arintaasi war ka soo baxay ee eh, xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay eh, kulamada la ciyaari lahaa arintaasina waxay imaaneysaa iyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ay shaaca ka qaadeen ciyaartooydooda inaysan ka qaybgeli doonin tartanka maamul goboleedyada sidoo kaleetana ay magaalada muqdisho ka tageen ayna ay hadda ku sugan yihiin magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya markaynu eegno guddi heer sare ah ayaa e, maanta tegi doona magaalada baydhabo kuwaasi oo ay ka kooban yihiin xiriirka kubadda cagta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo waliba guddi kale oo heer federaala ah oo wasiire iyo xildhibaano kuwaasi oo kusoo qancin doona ciyaartooyda maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba xiriirka maamulka koonfur galbeed soomaaliya inay mar kale yimaadaan magaalada muqdisho si tartanka maamul goboleedyada waliba gobolka banaadir ay u ciyaaraan waxaa leeyahay lama oga waxa ay ka yeeli doonaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya inkastoo si wanaagsan loo qaabili doono guddigaasi marka guddigaasi waxaa laleeyahay ujeedkooda waxuu yahay in la xaliyo oo arinta ku saabsan eh, ciyaartooyda maamulka koonfur galbeed soomaaliya mar kale tartankan ay yimaadaan markaynu eegno xiriir kubadda cagta soomaaliya kulan ay yeesheen badi kulankaasi waxaa looga hadlayay sida eh, maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciyaartooydooda loo qancin lahaa marka arrintaasi eh, waayadii ugu dambeysaba aad iyo loo hadalhayay marka waynu arki doonaa maanta ballanta waxay tahay in markaa eh, magaalada baydhabo ay tagaan guddi heer saraa ah oo magaalada muqdisho ka tegi doona kadibna magaalada baydhabo aadi doona si markaa loo xaliyo tabashada ay qabaan ciyaartooyda maamulka koonfur galbeed soomaaliya waayahay hadalheynta ayaan intaan kusoo gabagabaynayna dhegeystayaal markaan dhankii qormooyinka waa tahay cabdirashiid oo qormada ugu horeysa dhankayga waxay ku bilaabanaysaa sidatan murugada waxba kama bedasho xaaladda aad hadda ku jirto laakiin farxadda ayay kaa qaadaa ee iska ilaali wixii kaa xumaaday oo lasoo dhaafay oo aan laga murgoonin waa heerka dadka adag ee ku dhow inay si dhab ah wax u qabsadaan isku day kuna dadaal maalinkii ugu yaraan inaad cabto biyo caadi ah oo aan cabitaan lahayn ugu yaraan hal litir ugu badnaana saddex litir waxay sare u qaadayaana leeyahay caafimaadkaaga sida ay dhakhaatiirtu sheegeen ama kula taliyeen xanuun kasta wuxuu kuu dhigaa cashar cashar kastana wuxuu bedelaa noloshaada oo uu kaa dhigaa qof adag oo aysan daruufo loodi karin dadka daciifka ah si fudud waxba kuma cafiyaan waxayna jecel yihiin inay aargutaan haddii ay waalidiintaada nool yihiin weli waxaad fursad u haysataa inaad adduuniya aakhiro meesha ugu sarreyso ka gaarto kana duceyso waalidkaaga baari u noqo qormadan waxaynu ku soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala ismaaciil buule ugu dambeyntiina qormada ugu dambeysa dhankayga waa qormo aad aad u xiiso badan waxaa lagu bilaabay sitan nin ayaa guursaday gabar balse haweenkii koowaad ee qalgalkooda ayay sheegtay inay uur leedahay iyadoo ilinta ka da murug darteeda ayayna ka codsatay inuu u ceeb astiro oo uusan dadka hortooda uusan ku fadeexeen ninkii waa uu ka aqbalay codsigeed waxa uuna u sheegay in gurigiisa ay iska joogi karto oo uusan guriga ka saari doonin kadib muddo bilooyin ayay sidii ku joogtay ilaa markii dambe ay dhasho markii ay dhashay ayuu ninkii ka qaaday cunugeeda waxa uuna la aaday dhanka masjidka markii salaada maqrib ay dadkii masaajidka wada galeen ayuu cunugii yaraa dhigay albaabka masjidka kadibna masjidka ayuu hore u galay isaga markii salaada laga soo baxay ayaa jameecadii masjidka cunugii yaraa ee ku soo xoomeen iyaga oo leh cunugan yar ayaa halkan lasoo dhigay aawa wixii dhalay iyadoo sidii loo doodayay ayaa ninkii soo baxay kadibna dadkii ayuu ku yidhi aniga ha la igu soo wareejiyo aniga ayaa korsanaya oo cunuga aan dhalay oo kale ayaa kasoo qaadaya kadib sidii ayuu kusoo watay weliba iyada loo duceynayo ninkii cunuga yaraa ayuu guriga kusoo celiyey hooyadiisa ayuu nafarta ka saaray weliba iyadoo dadka magaalada oo dhan agtooda ay ka sharafan tahay cunugeedina ay haysato rasuulkeena maxamed sala allahu wasallam wuxuu yidhi qofkii adduunyada qof walaalkiisa ciibtiisa u astura alleh isagana maalinka qiyaamo ayuu ceybtiisa asturi doonaa qormadan xiisaha badan ayaana sidaa lagu soo gabagabeeyey guud ahaan dhegaystayaal waxaan intaas soo gabagabeynaynaa xubintii bandhigga warbaahinta bulshada aad kala socoteen idaacadda kulmiye waxaad dhegeysateen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa waxa uu guul uu kasoo hooyay doorashooyinka isreereebka dhanka xisbiyada ee loogu soo baxayo eh, amaba xisbi walba uu kusoo saarayo ruuxii ugu tartami lahaa doorashooyinka guud ee wadankaasi mareykanka ee eh, sanadkan laba waxaana donald trump oo la tartamayay musharaxiin dhowr ah uu kaga hormaray dhanka codadka iyadoona u muuqanayo inuu noqon doono musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada mareykanka waxaana donald trump la sheegay in uu helay codad gaaraya konton iyo lix kun laba boqol iyo toban cod halka musharaxa kusoo xigan uu ahaa musharaxa ron eh, desantes la yiraahdo kaasoo helay saddex iyo labaatan kun iyo afar boqol oo cod waxaana sidoo kale musharaxa sida weyn loo saadaalinayay ee eh, ninki heli oo sidoo kale horey doorashadii hore ee mareykanka ama doorashadii ugu dambeysay donald trump uu kaga adkaaday in uu xisbiga jamhuuriga uu ku matalo doorashadaasi mar kale haatanna ay muuqata inuu donald trump uu kaga adkaaday maadaama iyadu ay heshay codad gaaraya kooiyo labaatan kun iyo toddobaatan iyo waa saddexda musharax ee ugu sarreeyo ee musharaxiinta u tartamaya ee marka la eego jamhuuriga ee marka hore ay tahay in xisbigooda ay kasoo baxaan oo xisbigooda uu soo doorto si ay ugu matalaan doorashada guud ee mareykanka doorashadan kaliya waxaa codeynaya waxa ay tahay waa taageerayaasha xisbiga jamhuuriga kuwaas oo iyaga soo sharaxanaya musharaxii u tartami lahaa doorashada soo aadan balse dhanka dimuqraadiga uma baahno inay musharax soo saartaan oo madaxweynaha haatan jooga ee jo biden ayaa dastuurka wadankaas wuxuu awood u siinayaa in afar sano oo kale uu u tartami karo xilka uu haatan hayo donald trump afartiisa sano markii ay dhammaatay hore afartii kale oo ku guuldaraystay inuu dib usoo laabto oo joe baiden oo xisbiga dimuqraadiga ka socday ayaa ka adkaaday waxaana sidoo kale trump la degay oo hareeyey fadeexado la xiriira intii uu xilka u hayay in dhibaatooyin badan ay dhaceen oo ay ka mid tahay in la weeraray xarunta capital hill oo golaha wakiilada ay ku shiraan taasoo ilaa haatan loo haysto sidoo kale waxaa jirtay dhowaantan in maxkamad ku taala gudaha mareykanka oo federaali ah ay ka hor in doorashada soo socota u tartamo balse arintaasi waxa ay hortaallaa maxkamadda sare ee dalkaasi oo bisha soo socota ee febraayo arrinkaasi go-aanka madambeysa kasoo saari doonto haddii uu trump ka guuleysto ku guuleysto inuu u tartamo ama uu xisbiga jamhuuriga uu ku matelo doorashadan sidoo kalena waxaa aada loogu badinayaa inuu ku guuleysan karo doorashada guud ee mareykanka saacadda kow tobankii barqanimo ayay haatan tilmaameysaa bal aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira dowladda jabuuti ayaa ciidamo horle waxa ay usoo dirtay soomaaliya ciidamadaas oo ah dufcadii koow iyo tobanaad oo gurmud u imaanaya ama taageero u muujinaya dowladda soomaaliya taliyaha ciidamada qalabka sida ee wadanka jabuuti jenaraal sakariya sheekh ibrahim ayaa khudbad sogootina u jeediyey ciidamadaasi kahor inta aysan soo bixin waxaana uu sheegay in jabuuti ay dhiigeeda u horeyso soomaaliya tallaabada jabuuti waxay imaaneysaa iyadoo qorsho uu yahay in bisha december ee dhammaadka sanadkan laba kun afar labaatan ay guud ahaanba wadanka iskaga baxaan ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika inkastoo jabuuti iyadoo ay sheegayso in markasta ay arinta la xiriirta in ciidamada midooda afrika ama kuwa nabad ilaalinta ay ka mid noqoto ay uga weyntahay inay caawiso walaalahooda soomaaliyeed wadamada ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa waxa ay maalinta beri ah ay kulan deg dega ay yeelan doonaan kulankaasi waxaa looga hadlayaa damaca itoobiya ay ku dooneyso in ay ku hesho qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya kulankan waxa uu si toos uga dhici doonaa dhanka aaladda fogaan araga oo qaab muuqaal ah ayay ugu shiri doonaan wadamadu waxaana si adag eh, loo falanqeyn doonaa arrinta la xiriirta xiisadda etoobiya iyo soomaaliya ku-xigeenka xogayaha guud ee jaamacadda carabta xosaam zaki ayaa waxa uu sheegay in ururka uu shirkani uu qaban doono maalinta biyaha ay taariikhdu ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha janaayo sidaas waxa uu sheegay warbaahinta ama wakaalada wararka ee waddankaasi masar ee meena loo soo gaabiyo zaki waxa uu sheegay in shirka diiradda lagu saari doono cawaaqibka ka dhalan kara heshiiska sharci darrada ah ee dhex maray somalilan iyo etoobiya xuutiyiinta yemenna gantaalo ayay la bartilmeysadeen markab xamuula oo laga leeyahay maraykanka kooxda xuutiyiinta oo ay taageerto dawladda iiraan ayaa waxay xaqiijisay in gantaal nooca balaastikada ay ku weerareen markab xamuula oo laga leeyahay waddanka maraykanka markabkaas oo la yidhaahdo gibraltar egal ayaa waxaa la weeraray xilli uu marayay gacanka cadmeed taliska dhexe ee milatariga maraykankan waxa uu sheegay inaysan jirin waxyeelo soo gaartay markabkaasi la weeraray shirkadda markabkani ama shirkadda maraakiibta ee eagle bark shipping la yidhahdana waxay sheegtay in markabka uu siday badeecooyin bir ah waxa uuna ku dhowaad boqol iyo lixdan kilomitir u jiray ayay yidhaahdeen ama uu ka baxsanaaba xeebaha gacanka cadmeed markii la duqaynayay kooxda xuutiyiintan weeraradooda ay biyaha badda cas geysanayaan sare ayay u qaadeen waxaana ay sheegeen in sidoo kale si gaar ah ay u beegsan doonaan kuwa maraakiibta maraykanka kadib duqaymihii dhowaantan uu maraykanku uga geystay gudaha waddanka yemen kooxda xamaas ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya laba muwaadin oo israa'iil u dhashay kuwaas oo ay sheegtay inay ku dhinteen duqaymaha ay ciidamada yuhuuddu ay ka geysanayaan magaalada khaza horey waxaa u jirtay in israa'iil ay qaratay in saddex muwaadin oo u dhashay waddankeeda ama israa'iil u dhashayba in ay ku dileen gudaha gaza kadib markii ay ku qaldoomeen waxaana haatan xamaas ay sheegeen in muwaadiniin kale oo horleh oo israa'iil u dhashay oo ay kooxda xamaas ay gacanta ku haysay kuna sugnaa khaza inay ku geeriyoodeen duqaymaha ay israa'iil ay halkaas ka geysanayso israa'iil dhankeeda arrintaasi waa ay dafirtay waxaana arrintan sidoo kale ay keeni kartaa in cadaadiska lagu sii kordhiyo benyamin netanyahu oo ay shacabka yuhuuddu ay ku kordhiyaan maadaama dad badan ay kooxda xamaas ay gacanta ku hayaan kuwaas oo wakhti walba geeriyoon kara kuwaas waa qodobada uga weyne ogaal ku jira idaacadda kulmi magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan barnaamijka ogaan waa la socotaan markan waxaad soo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahajadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahajaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney waa barqo uu kulaylka qoraxda weheliyo qabow aan lahayn dabayl daran waa jawi nuuca ay qurbajoogtu jecel yihiin waddooyinka magaalada muqdisho waxaa maraya dad u badan boqol kun dhallinyaro isu diiwaangelinaysa tababar degdeg ah oo saddex bilood lagu baranayo xeeladaha dagaal iyo farsamooyinka ciidan si xoogga dalka soomaaliyeed uga mid noqdaan shabaab ayaa u kala jabay laba garab oo intii ugu badneed soo galeen safka dowladda kuna dhawaaqeen in dadkooda ay dhinac ka raaceen hmm. siina daadin karin dhiig soomaaliyeed iyadoo cadow shisheeye soo duulay garabkii ku haray khawaarijta oo u badan kuwa takanaysan ayaa isugu tegay tuulo yaroo ku taalla baadiyaha jubbada dhexe waxayna kusii kala qaybsameen in la dalbada xabad joojin iyo in lasii dagaalamo wasaaradda gaashaandhigga waxaa ka socda kulan u dhexeeya taliska milatariga soomaaliya iyo laba kun iyo saddex boqol saraakiil iyo askar soomaaliyeed oo xirfadaha ciidan uga shaqaynayay maraykanka kanada qatar iyo ruushka heshiiska oo aqoon milatari leh madaxda xafiiska raiisul wasaaraha waxay ayrboodka aadan cadda ku soo dhowaynayaan toddobaatan iyo sagaal duuliyaal milatari oo soomaali ah oo dalal kala joogay soddonkii sanee lasoo dhaafay si ay u xoojiyaan ciidamada cirka soomaaliya xarunta afisiyoni waxaa dhoolatus iyo diyaargarow ku jira cutubyada difaaca cirka ee milatariga soomaaliya waxaana warbixin ka dhegaysanaya la taliyaha amniga qaranka ee xafiiska madaxweynaha xarunta nisa waxaa ka socda shir ay sirdoonka soomaaliya la leeyihiin mas-uuliyiinta deegaanada xuduudaha dalka waxaa soo dhacay war degdeg ah oo wadajir ay soo saareen baarlamaanada maamul goboleedyada dalka kaasi oo ah qaraar ay ku joojiyeen dhammaan howlihii maamul goboleedyada marka laga reebo difaaca guud ee qaranka iyo ilaalinta midnimada waxaana ay filla soomaaliya ka codsadeen in si degdeg ah loo sameeyo hannaan xidhiir oo amarka iyo xogta hal mar lagu kala qaato dalka oo dhan muuse biixi iyo saraakiishii la safnayd ayaa u baxay dhanka magaalada gibiley oo askar kooban ammaankooda ku sugayso ciidamada somalilan waxay la wareegeen ammaanka hargeysa waxay amreen in la hakiyo isu gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadda waxaana la filayaa in birri uu ayrboodka cigaal hargeysa ka dego madaxweynaha soomaaliya oo safar taariikhi ah noqon doona iyadoo shacabku bannaanbaxyo ku taageerayaan madax bannaanida iyo ilaalinta dhulka iyo badda soomaaliyeed raiisul wasaaraha ayaa tiifiga dowladda hadda kala hadlaya si toosa ah. kow iyo toban milyan qurbajoog soomaaliyeed oo saddex bilyan oo dollar ugu deeqay dowladdooda si qaranka loo difaaco madaxweynaha ayaa uga mahad celiyey turkiga sacuudiga masar qatar iyo yuganda taageerada hubka culus iyo diyaaradaha dagaal ee ay soomaaliya deyn iyo deeq ku siiyeen kaneeca ay dul saarnayd ayaan u adkaysan waayey oo dharbaaxo isaga eriyey waana kasoo soo toosay hudda maalmeed ii socotay saacaddii markii aan eegay waa kowdii duhur waxaa soo galay warkii raadiyo kulmiye wuxuuna ku bilowday kuna dhammaaday sidii xaalka aan ku ogaa ee riyadaydii ka fog naw waar walla waa iska riyooteene hargaysa waxaa yimid ra'iisul wasaare ku-xigeenka itoobiya wuxuuna gogolxaar u yahay oo imaan doona ra'iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed dee somalilan ixtiraafkeeda waa lagu dhawaaqayaa ishi bugtaa ku buldhaacso yaa cabdikuus madaxweynuhu ku riyooday inuu hargeysa ka degay dhuusamareebow joogaa og tahay jidka dhuusamareeb mara inuu hargeysa u tago hadda buntland xaggee laga marahayaa warriyada cabdikuus aad bay u fiicnaadeen qanaacada hurdada ka kacisayma etoobiya soo dirtay war kalemaanay cabdikuus warkiisa mariyaa ma runbaa rajo soo degdegtiya rasmi guula miya ma beenow rafiyo rafiyo rogrogiyo ra'yi gaara miya <laughs> haddaa halkaynu joognaa ma hilinba ma hirsara ma dhulki hoosa waaban heedadaawne yo dheegijarwarmadayow cirna ma roogno dhulna ma roogno naw dee waa danihin iyo howlaha maraakiibta aahey gabaar deebkarafdii muraadiyaydeeri aryadhaha anigu waxaan maqli jira waxaad maanta bi'isaan birri howsha laayana war anna waxaa maqli jira waxaa shala diidaneed astaagaa laguma dayo warbow hadda ka hor maxamed xaashi dhamac gaariya allah u naxariistay wuxuu yidhi dharaar baa iman doontaa dadka sool iyo awdala aadan oo hagrateen racdadoodu adkaato lagu rajaelays buwa waad ma aragteenoo maantay taagan tahay wuxuu kalou yidhi dharaar baa iman doonta mujrim ooga madoobo islaam sheeganayaa agablaahi hambadaada sii dabaraacso waana aragnayoo waa qawaariij waraboonku allah u naxariistay waxaa kaluu yidhi daraar baa iman doonta dhulka ayra ku fooftana afrikaan madmadow iyo ajnabaa degi doona iyagaa tali doona ordankaad didiseen baa dib idiin qabsa doona hadda waana aragtaanoo wataa new war xalana idiin fadhiyaane ma iska qabataan aryaafila soomaaliya amisom waa ka baxday aryaadhaha buangaariye alla u naxariista waxaa ka dambeeye dharaar baa ima doonta ina kaahin wasiir arligan ka ahaado muuse ou tali doono warbow cabdula waxaad ka tagto gaariye ka dambaysay dharaar baa ima doonta aaggasoo la yidhaahdo iyo go'i doonto waar walla weynay colaad baa u durbaantumaysaane qaranka somalilan waa madax bannaanyah oo iskiisu u taagan yahay dalku doonuuna heshiis la geli karaa qadiyadiisana ciduu kala tashanay noqonayaa ma jirto waaqlow anin waliba dheegi jiray lugta jeeni dhafta waa jabtaaye ma og tahay waar madayow ha ku ma jiidaan ummadka janjeedhe war calaa kulli xaal etoobiya waxbay maaqan tahay ra'yi iyo afkaar loo dhan yahay layga rogan maayo raayaha nimaan gudubsannahay uma rujuucaayo waleetayda ruuxii naqdiya waa run oran maayo wejiga ilaaha etoobiya wixii soo raacana waa iska dhicinayna gorgorow maslahaan imeelkiin lafadhioladaili koowaynay saahib warkalamaanee war ma haysiine shirkadda isgaarsiinta hormuud ee hay nabad sugidda waa ka dhex tafatay war maraad baa soo galay war miyaa la kala shakiyey warba kaabaradihii la xirhayaa wax kashifay ma telefoonnadii ka xirteen war shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo hay-ad dowladeed hadday isqabtaan hoostaa loo dhaqi jiraysay wax jiraan war kalamaanee bahasha ku fududaanina waaweyinkay maraysaahe shirkadda isgaarsiinta hormud war-saxaafadeed ay soo saartay waxayna sheegtay in xarunteeda tarebiyaana shalay ciidamo nise ah weerareen waxayna weydiiyeen sida ay sheegtay macluumaadka dad adeegsada e v c kadibna waa u diideenoo waxay dhaheen xogta macaamiisheenna cidna ma siin karno oo oh, xalloola shabaabkaba waa siiyaan arbow amay bageen haddee warwarka waa idiin wadaa ku fududaanine eh. war-saxaafadeedkii hormud nise war-saxaafadeed kale uga jawaabtay waxayna sheegeen in hormud hadda ka hor ka codsatay dad dhibaato ku haya in la baaro oo wax lagala qabto kadibna waxaan ogaanayay tiri nisa in qaar ka mid ah shaqaalaha hormuud ay khawaarijta la shaqeeyaan kadibna waxaan hormuud ka dalbanay ay dhaheen xogta akoonnada iyo nambarada shaqaalaha tuhunka galay waana diideen iyagaana is hor istaagay baaritaankii ay dalbadeen kadibna waxaan ka dalbanay ay dhaheen xogta akoonnada iyo nambarada shaqaalaha la tuhmay warnisa waxay sheegtay inaysan doonin xogta muwaadiniinta laakiin dhaqdhaqaaqa argixisada ay rabto inay ogaato war shirkadda hormuud waxay kaloo sheegeen inay maxkamad aadayaan sharcigana nisela tiigsanayaan war wararka bakaaraanka helaya sheegayaan xarunta weyn ee hormuud in ciidan hor taagan yahay aryaadhaha anigu hormuud midaan leehayo amniga haddaan laga wada shaqayn la noolaamaa lana ganacsamaa haddee hantida ummadday haayaanna badbaadi mayso nisana midaan leehayo hormuud waa hanti soomaaliyeed ummadda u shaqaysana inta dowladda u shaqaysa waa ka tiro badan yihiin hadda daallin ku qarsoonna waa dhici kartaa inuu jiro hadda iyadoon xarumo hore wax la yeelin waxaan dhihi lahay halla faryasuuliyo dembiilaha war kalemaanay war ma haysiine khawaariijtu waxay jilib ku toogteenaa la yidhi toddoba qof qaar ka midana kinyaatii ahaayeen qaarna soomaaliyay ahaayeen dhammaantoodna waxay ku eedeeyeen inay basaasiin ahaayeen ciday u marmarsiyoodaanna waa beentiin cidda haysa ma jirto soomaalidu inay jilib joogto shabaabna dilayaan waa la ogyahe kinyaatiga markii hore maxaa keenay bow hadda ayagaa keensaday war waxay keensadeen ha dileene ummadda kale ha nabadgeliyeen war kalemaanay war ma haysaane raiisul wasaare xamsan wuxuu yidhi muuse madaxdii siduu somalilan u waday inta qurayshtii iyo durriyaddii ka saaray ayuu oromma dalaq siiyey laftan nagaa baddan nagaa dhulkan halkaasuu marsiinayaa hadda warbow xamse waxaa kale oo uu yidhi muuse waa talaxun yahay waar walla weynay nin kula jooga lama xantee muuse annagu noo taliya waannu ku qanacsannahay qarankii somalilan waa kaa la ixtiraafay abiy axmed baa imaanaya somalilan marka waxaanay odhan lahaa dowladda somalilan maxaa diid dan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow tanuhumutolbeelwarmadayowlaascanood haddaad tegaysid kaama hor joogno warwaaqlow maday waa kaageer daran yahay sababtoo ah laftirkiisaa itoobiyaanki u tafaxaytay budawayabudawar lafta kareennagaa miyaa bilaaba rabta warbow madaxweynaha buntland siciid deni hadda cidi doonuu la xiriiri karaa horena waa kii uu sheegay hadda inaan sida dowlad madax bannaan u dhaqmayno war madaxweynaha jubbaland kenya xiriir buu la lahaa etoobiyana cid ka hor taagan ma jidho gobolka gada waxaa la yidhi eh. gudoomiyaasha degmooyinka oo dhan itoobiya laga wacay naganagaatalahanagimuhaye wargal mudug iyo hirshabeelle eh. itoobiya lama xiriiri karto war ha nugu maqashiin madaxda maamul goboleedyadu isma dhaamaan waradda xaaladuma waxay maraysaa eh. buustannaga daninaga qoorqoornaga lafta gareennaga guudlaawanaga axmed madoobenaga war khaatuma nagaana maxaa uga tagtay lafta gareennagaa horta budaalko eri waar muuse maamul goboleediina ka maaha walba maxaa dani kuu geeyey eega sayidka kenya la xiriiraaye maxaa naga ka qos hooseeya aryaadhaha samagee cabdulana nagaanagaadan mugoo maqlay waxauu yidhi how gumaysigii gaaboobayey gadaal faadhaan eexay gaartaan gumaysigii gaaboobayey gadaal faadhaan eexay gaalaan waxaad dhegeysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkii halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe sidaasii nabadgelyo baan sidaa ku fookac hadaaliga minaay labadii baan sidaa ku fookac hadaaliga minaay labadii intalkada loo basadaaba haddana kan badhuudhisadaaye

sanadkii xanuunka waleexba iga baxay intaygu sii kordhaayo jikilis buu igu hayaayo anigu kadiyo